alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin maqsuud lbaab kitaabu tawxiid haye bayaanu xukmi tawxiidi wa ahamiyati ayib imise daliil buu musanifku raximah llahu tacaala uu baaba ku sheegay aye kam sabca ayib sida saxiixi waa sidaas culimada qaarkood baa markaa qaba inuu lix daliilun sheegay oo hadalka cabdillahi bn mascuud man araada an yandura ilى wasiyati mحamed alati عalayha khatamuhu falyaqra qowlahu tacala qul tacaalu atlu ma xarama rabkm عalaykum inuu yahay mid aayadaha qur-aankaa fi suurati alancaam ku jira uun fasiraad u ah ee aanu ahayn daliil mustaqil ah lakiin sida saxiix waxa weeye inuu yahay daliil mustaqilah uu yahay daliilka lixaad waxyaabaha taa u markhaati kaceena waxaa ka mid a ah sheekhu raximah llahu tacaala aayadahana masaa'il buu ka soo saaray atharkan cabd llahi bn mascuudna masaa'il gaara buu ka soo saaray taasina waxay tusinaysaa inuu yahay daliil madax bannaan cinda almusanif raximah llahu tacaala wجه dilaalة qowli اllahi tacaalى wma khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun calى maqsuudi اlbaab maqsuudkii baabka oo ahaa bayaanu xukmi الtawxiid wa ahamiyatih aayaddaasi halkay daliil uga tahy fadl ahamiyatu tawxiid halkay naga tusinaysaa sax tawxiidku waa wixii jinka iyo insiga loo abuuray waxaa jin iyo insi loo abuurayna wax muhima wujuubkana xaggay naga tusinaysaa wixii loo abuuray way ku amran amrayiin oo suurtagal ma aha wixii daraaddii loo abuuray inaan la amrin amarkuna muxuu faa'iideeyaa wujuub buu faa'ideeyaa jazaaka allah khayr qowlu اllahi tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi qul tacaalu atlu maa xarama rabkum calaykum anlaa tushrikuu bihi shaya allah maxay ka koobantah baynu nidhi haye an iyo la la naahiya an antu waa noocma tafsiiriya walatii sabaqahaa ma yadul calaa macna اlqowl mufasarkeedu me wixii ay fasiraysa antaas aye waa maxduuf taqdiiruhuna wasaakum anlaa tushrikuu bihi shay-an cumuum baa ku jira baynu nihi anlaa tushrikuu bihi shay-an min wajhayn alwajh اlأwal aye cumuum cumuumu maxay cumuumu shirk shirki oo dhan baa la diiday tushriku waa ficil fi siyaaqi الnahyi dhacay wاlficlu fi siyaaqi الnahyi min siiq اlcumuum ereyada cumuumka tusiya ayuu kamid waayo asalkiisu waa masder masderkuna waa ism ism walaslu fi اlasmaa waa atankiir wالtacriif cumuumka labaad cumuumu haye haye dhaqso dhaqso cumuum eesh cumuumu shirki ka koobaad ka labaad a ha cumuum maxay wey maxay caamnimadiisa shirkiga horaa loo sheegay almushrak bihi cumuum almushrak bihi waxa ilaahay loo shariik yeelayo ee lala madsaynayo oo dhan ayay aayaddu diideysa shay aanta ayaana laga qaatay <coughs> qaala raximah اllahu tacaala <coughs> waa daliilka lixaad ee kamida adilada toddobada ee musanifku raximah llahu tacala oo ku sheegay baabka qaala bnu mascuudi radia allahu canhu cabdillahi bnu mascuud wuxu uhi ilahay raaliha ka noqdee man araada qofka doona riwaayaadka qaarkoodna man sarahu qofka ay faraxti gelinayso an yandura inuu eego ilaa wasiyati muxamedi salى اllahu alayhi wasalam nebi maxamed dardaarankiisa allatii wasiyadaasoo calayhaa dusheeda khaatimuhu iyo khaatamuhu khaatamuhu labada waa la odhan karaa rasuulka calayh salatu slaam shaambadiisu ay saarayd falyaqra ha akriyo qowlahu tacaala qowlka ilahay uhi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow tacaalow kaalaya atlu aan idinku waramo maa xarama rabbukum rabbigii wuxuu xaaraantimeeyey calaykum idinka idinka xaaraam yeelay ilaa qowlihi wa ana hada siraatii mustaqiima qofka doonaya inuu eego dardaarankii nebi maxamed ee shaambadiisu ay saarayd aayadaha akriya buuri waa kaa dardaarankii nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam aharka waxaa wariyey atirmidiyu raximah llahu tacala fi sunanihi min طariiqi moxamed bn fudayl can dawuud alawdi can الshacbi can cabd llaahi bni mascuud daawuudka sanadkiisa ku jira waa la isku khilaafay ma daawuud ibnu yaziid ba ise waa daawuud ibnu cabdillaah sababtuna waxay tahay daawuud ibnu yaziid alawdi iyo daawuud ibnu cabdillaahi alawdi labaduba way ka wariyaan shacbi labadoodabana moxamed binu fudayl uu ka wariya hadday labaduba hiqa ahaan lahaayeen ama ay daciif ahaan lahaayeen dhib badan may lahaateen laakiin daawuud ibnu cabdillaahi waa hiqa weeye daawuud ibnu yaziid alawdina waa daciif sida raajixiina waxay tahay daawuud inuu yahay daawuud ibnu yaziid alawdi culimada daawuud ku sheegtay daawuud ibnu yaziid alawdi inuu yahay xadiidka u nisbaysana waxaa ka mid a addaara quطniyu raximah اllah fi اlgaraabi walafraad waxaa kaloo ka mid a cabdاlcaziz bn moxamed الnakshabi kitaabkiisa alfawaa'id waxaa ka mid ah alimaamu طabarani raximah اllahu tacaala tirmida oo wariyeyna usluubkiisu saas u tusinaya waayo xadiidka wuxuu yihi xasanu gariib ereygaa gariibna wuxuu u isticmaalaa daciifinta xadiidka marka xadiid daawuud bn cabdillaahi alawdi hadduu yahay ma daciifiyeen marka aharku waa daciif waayo daawuud ibnu yaziid alawdi waa daciif ومع hذا تفرd به عن الشhعب isagoo ضaعيifa ayuu haddana شhacbi uu kala keliyoobay شhekh الألبانيna أثرkan waa ضaعيifiyey في ضaعيifi سuنن التirmidي buu ku ضaعيifiyey waxaa lisweydiin karaa hadduu ضaعيif yahay شheekh محaمeد بن عبدالوهاaب رaحimه الlahu taعalى muxuu kitaabkiisa ugu dhigay waxaa kaloo inoo iman doona أxاadiiث kaloo ayna odhan doono waa ضaعيif oo ishkaalka iyo shubhada lafteedu ay soo arooreyso dadka qaarkoodna imaamka iyo kitaabkiisaba waxay isku dayeen arrintaa inay ceeb uga dhigaan laakiin arrintaasi arrin ceebo maaha waayo qadiyadda ku saabsan tasxiixu laxaadiid wa tadciifuhaa waa qadiya ijtihaadiya in xadiidka lagu xukumo inuu sugan yahay oo saxiixu yahay iyo inuu daciif yahay haddii aanu dacfigu ahayn mid waadixa waa qadiyo ijtihaad u geli karo culimadu ay isku khilaafi karaan qadiima waxadiiثana culimadu way ku kala duwanaan way isku khilaafi jireen fi اlxukmi calى اlaxaadiiث xukumitaanka axaadiida ay xukumayaan waxaa laga yaabaa sheekhu isaga inay la rajaxantay sida almiziba uu maray daawud inuu yahay daawud ibn cabdillaahi al alawdi oo aharku inuu saxiix yahay isagu u arko haddii lagaba soo qaado inuu agtiisa daciif yahayna xadiid markaa dacfigiisa horta laysku waafaqsan yahay kitaabka kumuu dhigin sheekhu waa masalo masalada labaad axaadiida daciifka ah ee kitaabka uu ku keeno lam yajcalha cumdat albaab kamuu dhigin wuxuu baabku cuskanayo uu ku dhisan yahayba oo wuxuu marka hore sheegayaa aayad qur ah oo cumdatulbaab ah masalada baabka daliilkeeda ah ama aayad iyo axaadiid saxiixa ama axaadiid saxiixa ayuu sheegaya marka masaladu daliil kale oo saxiixa ayay leedahay xadiidka daciifka oo qura inuu ku sugayo musanifku raxima llahu tacaala maaha waana jirtaa culimadu inay baabka ku keenaan daliil saxiix oo cumdadiisa ay ka dhigaan kadibna mid daciifa ay ka dabageeyeen xataa imaam muslim raxima llahu tacala ayaa saxiixiisa sidaa yeela xadiidka u keena asaaniid saxiixa kadibna asaaniid maqaal iyo nadar uu ku sugan yahay oo ragga ku jira qaarkood la daciifiyey ayuu keenaa waayo waxaa muhimka ah asalka ahi waa cumdada wey waxaa la cuskanayo ee masalada loo daliishanayo alimaam maxamed ibnu cabdilwahaabna raximah llahu tacaala <clears throat> kaana lahu ilmaamu bicilmi اxadiiث yaan la odhan muxadid mutakhasisa buu ahaa culimadoo dhamina xadiida kuma takhasusaan laakiin cilmiga xadiidka sheekhu aqoon ayuu u lahaa kutubna wuu ka qoray takhriijka markaa axaadiidta qaar uu ku sameeyaana arrinta noocaasa wuu tusinaya calaa kulli xaal aharkani wax cusub oo baabka uu kusoo kordhinaya maba jirtaba oo aayadihii uu musanifku raximah llahu tacaala deliishaday ee u deliishaday masأalaة اlbaab oo ah xukunka towxiidka iyo ahamiyadiisa oo ka bilaabma qowl lahi tacala qul tacaalu atlu maa xarama rabkm calaykum anlaa tushrikuu bihi shayئa ayuunbuu cabdillaahi bn mascuud wasiyadii nebiga ku sheegay marka marka la eego waxa mas'alo cusub oo masaa-isha baabka ka mida oo aharka ibnu mascuud uu daliilu yahay baan jirinba waa aayadihii ay cumdat lbaab iyo adiladiisa ka mid ahaa ayuunbuu dardaarankii nebiga alayh isalatu wasalaam ku sheegay markuu cabdillahi bnu mascuud uu leeyahay man araada an yandura ilى wasiyati muxamedi salى اllahu alيه wasalam alati calayha khaatamuhu ma wuxuu u jeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam aayadaha ku dardaarmay oo qoray oo qoraalkaana shaambadeeyey culimada badankoodu waxay idhaahdeen maya oo ma jirto dardaaran gaara ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qoray oo uu shaambadeeyey laa fi hadihi اlmasأalati walaa fi gayriha masaladana masale kale toona ma jirto marka ibnu mascuud wuxuu ujeedaa uun ayadahani waxay koobsadeen usuul sharci ah oo muxkam oo aan la nasakhin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka uu amray dadkana uu ugu yeedhay oo tawxiidku uu ugu horeeyo marka saas oo kale qur'aanka oo nebigu dadka uu kula dardaarmayna uu tusiyey marka haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dardaaran qori lahaa dardaarankiisu aayadahan uu noqon lahaa macnu waa sidaas ee maaha dardaaran buu qoray nebigu waa aayadahan ku saabsan dardaarankaana shaambadiisuu saaray macnuhu saasi maaha waa min baabi tashbiih aayadaha siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay ka hadlayaan uu xoogga u saaru dadka ugu dhiirigeliyey uu amray ee uu ugu yeedhay ayaa waxa uu ku shabahay inuu ka dhigay dardaaran qoran oo kale oo shaambadii nebiguna calayhi salaatu wasalaam ay saaray culimada saa sheegtay waxaa ka mid ah sheekh sulaymaan ibn cabdillaah fi taysiir alcasiiz alxamiid waxaa kaloo ka mida cabdiلرaحman eh, بن xasan fi faتح الmajid sheekh mxamed ibn صاlح الcuthaymin fi اlqowl الmufid waxaa kaloo la odhan karaa ibnu mascuud wuxuu wasiye iyo dardaaran ugu magacaabay waxay aayadahani sheegeen leanna waa wax qur-aanku uu sheegay oo dadka uu faray nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam qur-aanka dadka uu kula dardaaran markaa dardaarankaa guud ee nebigu qur-aanka uu kula dardaarmay bay soo gelayaan saana waa la odhan karaa markuu leeyahay eh, muxkamaat macanaa wuxuu u jeedaa lama nasakhin oo aayadahani waa aayado muxkam oo xukunkooda aan la bedelin waxna laguma ziyaadin waxna lagama dhimin waxna lagama bedelin عalayha khaatamuhu ta'da la godo iyo عalayha khaatimuhu labadaba waa la akrin karaa bifatxi ta wa kasriha alkhaatam iyo alkhaatim waa xalqat xalaqaة daatu fasin min gayriha khaatam waxa wax kasta oo wareegsan oo le fas wax bimacnaa dhalaalaya oo aan isaga wuxuu ka samaysay aan ka samaysanin wax kale ka samaysan sida aynu ku naqaano fargallada aharkani halkuu inaga tusinayaa maqsuudka baabka wuxuu inaga tusinayaa cabdillaahi bnu mascuud waxay aayadahani koobsadeen oo ah amarka tawxiidka addoomaha la amray shirkigana laga nahiyey ayuu ku magacaabay dardaarankii nebiga wasiyadii nebiga alayh isalatu wasalaam shareecaduna wasiyo waxay u taqaanaa maa umira bihi calaa wajhi tacdiim waxaa addoomaha la amro oo si weyneyni ay ku jirto loo amro marka taasi waxay tusinaysaa ama adiladuna waxay tusisay in tawxiidka dadka la amray amar waajibin keensanaya markaa tawxiidka waajibnimadiisa iyo xaaraannimada shirkiga ayay daliil u tahay iyo ahamiyada towxiidka aharka waxaa ku jirta ibnu mascuud inuu yihi man araada an yandura ilى wasiyati muxamadi wacabara can الnabiyi bismihi sariix nebiga calayh الsalaatu wasalaam magaciisa unbuu ku sheegay ilaa wasiyati rasuuli الlah ama ilaa wasiyati الnabiyi muu odhan ilaa wasiyati muxamedin buu hi see laysu waafajinayaa hadalkaa iyo qowl اllahi tacaalى laa tajcaluu ducaaء الrasuuli byn baynakum ka ducaaءi bacdikum bacda oo nebiga ha ugu yeedhina sidaa idinku isugu yeedhaan macanaa magiciisa oo qura ha ugu yeedhina waxaa la isu waafajinayaa in la idhaahdo alaayatu fi nida aayaddu waxay ku saabsan tahay marka rasuulka loo yeedhayo macnaa yaa muxamed ha ku odhanina yaa rasuul allah yaa nebiy allah dhaha khabarka ibnu mascuudna wuxuu ku saabsan yahay fi likhbaar marka laga warramayo ee aan loo yeedhahayn waa la odhan karaa man araada ilى wasiyati an yandura ilى wasiyati mxamed man araada an yatabica sunata mxamed waa la odhan karaa min baab اlإkhbaar marka ay tahay daliilka toddobaad daliil الsaabic can mucaadi bni jabali radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa radiifa الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam nebiga mid fangashan baan ahaa ay raakiban khalfahu calى daaba oo mid rasuulka daabadda la saaran oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dambeeya oo daabadda nebigu xagga hore ka saaray isna xagga dambe ka saaran oo ku xiga ayaan ahaa weeyaan macnuhu calaa ximaarin dameer dushi fa qaala lii wuxuu igu uhi nebigu yaa mucaadu mucaada waa atadrii ma garanaysaa maa xaqu llaahi ilaahay xaqiisu wuxuu yahay cala alcibaadi addoomaha uu xaq ugu leeyahy uu ku waajibiyey wamaa xaqu lcibaad xaqa addoomo wuxuu yah miyaad garanaysa cala allahi ilaahay ay ku leeyihiin ilaahay uu isugu waajibiyey faqultu waxaan ihi allah warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa arrinkaa u ogaal badan qaala wuxuu uhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xaqu llahi cala alcibaad ilaahay xaqa uu addoomaha ku leeyahay ee uu ku waajib ku waajibistay ku waajibiyey an yacbuduuh waa inay ilaahay caabudaan walaa yushriku aanay u shariik yeelin bihi ilaahay shay-an shaynaba wa xaqu lcibaadi addoomaha xaqooduna uu ilaahay isugu waajibiyey ee ilaahay uu ka dhigay xaq addoomu leeyihiinoo isagu isku waajibiyey wa xaqu lcibaadi addoomaa xaqoodu cala allah ilaahay uu isku waajibiyey anlaa yucadiba waa inaanu cadaabin ilaahay man laa yushriku midaanu shariik yeelayn bihi ilaahay shay-an shaynaba faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah afalaa ubashiru nnaas maxanaa dadka ma ugu bushaareeya warkan fiican ma u sheegaa qaala wuxuu yihi rasuulku laa tubashirhum ha u bushaaraynin fayatakiluu oo ay isdhigtaan macnaa waxaan ka baqanaya inay isdhigtaan fa akhaafu an yatakiluu waxaan ka baqanayaa inay cuskadaan fadiiladaa tawxiidku uu leeyahay oo camalka saalixa iska daayaan akhrajaahu fi bukhaariyo muslim baa labadooda saxiix kusoo saaray radiifa الnabiyi calayh الsalaatu wasalaam ay raakiban khalfahu calى daaba saynu sheegnay oo macnaha ereygaasi uu leeyahay waa sidaas oo laba qof iyo ka badan markay daabo qura wada fuulaan baa sidaa loo cabiraa nebiga tawaaduciisa iyo kibirka siduu uga fogaa ayuu xadiidku tilmaamaya lirukuubihi اlximaara maca alirdaafi caleyh marka koowaad dameer buu fuulay nebigu alayh الsalatu wasalaam gaadiiduu ka dhigtay mar labaadkana kedi kelidii ma fuulina cid baa la saaray wa fiihi jawaasu اlirdaafi calى اdaaba ida kaana laa yashuqu calayha waxaa kaloo laga qaadanayaa daabadda dameer iyo faras iyo baqal iyo awr iyo hal iyo wixii lamid a laba qof iyo ka badan inay wada fuuli karaan waxaase shardi u ah inay qaadi karto ay awooddo oo arrintaasi mashaqo iyo kadeed iyo dhibaato aanay ku ahayn rarka la saarayaana saasoo kale weeye waxaa shardi u ah bannaanidiisa allaa yashuqa caleyha wax dhibaya oo kadeed ku ah waa inaanu noqon nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad wuxuu ku yihi atadri maa xaq ullahi cala alcibaad ee ataclamu watacrif ma garanaysaa aqoon ma u leeday oo diraayadu waa almacrifa nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad carada almas'alata caleyh bisiiqat اlistifhaam mas'aladan uu doonaya inuu u sheego qaab su-aal ahaana ayuu ugu bandhigay ila nebigu waa awoodayey inuu mucaad ibnu jabal ku idhaahdo ya mucaadu xaq llahi calى اlcibaad an yacbuduu walaa yushriku bihi shaya ilى akhirih lakiin su-aal buu ka horeysiiyey atadri ma xaq llahi calى اlcibaad buu yihi liyakuna awqaca fi الnafs wa ablaga fi fahmi اlmutacallim si arrintaasi ay qalbigiisa ugu dhacdo oo u soo jeesto oo si fiican waxa rasuulku u sheegayo uu u weeleeyo qofka haddii masale aanu garan ahayn la weydiiyo oo uu garan waayo kadib loo sheego arrinta noocaasi masalada inaanu ilaabin oo uu xifdiyo si fiicanna u fahmo ayay sababtaa wa hada min xusni tacliimi الnabiyi calayh الsalaatu wasalaam nebiga calayh الsalaatu wasalaam baris wanaagiisii bay ka mid tahay ma xaq llahi calى اlcibaad macnaheedu waa ma awjabahu wajacalahu muxatama caleyh miyaad garanaysaa wuxuu ilaahay addoomaha ku waajibiyey oo xaqu waa ashay allaazimu lmutaakid shayga laazimkaa ee laga tegi karin ee mutaakidkaa manaa ashay aladi yajibu lilahi calى cibaadih wayataakadu calayhim ficlu shayga ilaahay u waajibaya addoomaha ugu waajibay ee samayntiisana lagu adkeeyey miyaad garanaysaa ma xaqu lcibaadi calى allahna macnaheedu waa maxay ma awjaba ma awjabahu lahum calى nafsi waxa ilaahay addoomaha ugu waajibiyey naftiisa ugu waajibiyey ama ma awjaba calى nafsi an yafcalahu lahum wuxuu naftiisa <clears throat> ku waajibiyey inuu addoomaha u sameeyo <clears throat> wuxuu ilaahay subxaana watacaala isagu uu isku waajibiyey ee addoomaha inuu isagu u sameeyo uu isku waajibiyey takaruma wa tafadula la calى sabiili اlmucaawadati wاlmuqaabala ilaahay muxuu isugu waajibiyey ma waxbuu kaga bedeshay siday addoomuhu ay wax isugu waajibiyaan waxaasoo kuwa kale ay wax kaga bedesheen maalan qof baad shaqaalaysiisay hawl baad tidhi ii qabo dee waxaad isku waajibisay ujradiisa iyo mushqaayadiisa aad kuleeshiisay waana calaa sabiili muqaabala mushqaayadda aada siinaysaa waxay u dhigantaa oo muqaabil ay u tahay hawsha iyo shaqada uu kuu qabanayo markaa tani saasoo oo oo waxay ilaahay u tarayaan ay u qabanayaan isagoo xaqani muqaabil u ah ilaahay iskuma waajibin ilaahay subxaana wa tacaala karamkiisa iyo fadligiisa iyo u nicmeynta addoomaha u nicmaynayo ayay isku waajibintaasi ay ka dhalatay masalada hal yajibu cala llahi shay ilahay wax ma ku waajibaa haddii su-aashaas lagu weydiiyo tafsiil baa gelaya oo qofka waxaad odhanaysaa ma wax ilaahay cid kale ay ku waajibisay mise wax ilaahay u isku waajibiyey hadduu idhaha wax ilaahay cid kale ay ku waajibisay waxaa maya ilaahay cidina waxba kuma waajibin karto ilahay isagaa khaaliqa ah isagaa ilaahay aamirka ah musharica ah marka ayaa wax ku waajibin kara ilaahay mise wax ilaahay uu isku waajibiyey hadduu dhaha wax ilaahay uu isku waajibiyey ma jiraa waxaynu leenahay ha ahlu sunna caqiidadu waa sidaa qur-aanka ayaana u daliila wuxuui kataba rabukum calى nafsihi الraxma ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu isku faral yeelay inuu addoomihiisa u naxariisto raxmad buu ilahay isku faral yeelay isagaa isku waajibiyey ilaahay waana karamkiisay ka mid tahy sifaadkiisa wanaagsan bay ka dhalatay yaani arrintaa inuu sameeyaa buu ilaahay isku ilzaamiyey waa ka rasuulku uhi alayh الsalaatu wasalaam in allaha kataba kitaaba fahuwa cindahu fowqa alcarsh ina raxmatii sabaqat gadabi ilahay isagaa qoray arrinta in raxmaddiisu ay ka ballaadhnaato cadhadiisa waxaa kaloo masalada u daliilo xadiidkan laftiisa wamaa xaqu اlcibaadi calى اllah waajibka addoomuhu ay ilaahay ku leeyihiin ee ilaahay uu isku waajibiyey waa maxay macno waa sidaa qolada la idhaahdo almuctazila iyagu waxay idhaahdeen ilaahay waxbaa ku waajiba cid kaleana ku waajibisa ilaahay iyo ilahay wax ku waajibiya ilahay waxa wax ku waajibiya dhan caqliga oo wixii maa habata xusnu bilcaql wajaba calى اllahi ficlu wuxuu caqligu wanaagiisa tusiyo ilaahay inuu sameeya waajib bay ku tahay ilaahay ma khilaafi karo wma habata biاlcaqli qubxuhu wajaba calى اllahi tarku waxa caqligu xumaantiisa uu tusiyana ilahay waxa waajib ku ah inu ka tago ilahay markaa makhluuqay uga qiyaas qaateen meelo fara badanna kutubta dambe aynu ku arkaya qiyaaska noocaasa way sameeyaan qolada ilaa muctaziladu ashcariyaduna waa didkooda oo laa yajibu calى اllahi shay ilahay waxba kuma waajibaan laa ma awjabahu calى nafsih walaa maa awjabahu calayhi axad wuxuu ilaahay isku waajibiyey iyo wax ilaahay cid kale ay ku waajibisay toona arrintaasina waxay farac ka tahay insha allah faahfaahinteeda kutubta muctaqadka dambe aynu ku arki qowluhum fii nafyi altacliil can afcaal illah oo afcaasha ilaahay cillo looma sheegi kara bay yihahdeen mujarad iraadatihi unbay ka soo fusha lama tacliilin karo ilahay waxaasuu sameeyey ciladaasu uu sameeye lamaba odhan kara bay yidhahdeen iyagu gebigeedaba waayo inuu shaygaa u baahan yahy baa ka dhalanaysa caqligooda isticmaaleen qur-aankiina way khilaafeen oo qur-aanka aada bay ugu badan tahay inuu ilaahay subxana tacaala sheego wux uu sameeyey iyo cilada xikmadda iyo ujeeddada uu sameeyey likay laa ta'sow calaa maa faatikum iyo nusuusta lamidka ah waxa kale farax ka tahay waxay leeyihiin alcaqlu laa yuxasin walaa yuqabix caqligu shayna wanaagiisa ma garto xumaantiisana ma garto oo laa yudraku xusnu ashyaa wa qubxuhaa bilcaql ashyaada xumaantooda iyo wanaagooda caqliga laguma garan kara bay dhahan taasina waa bail xadiidkan maxay kaga jawaabeen ila ma xaqu xaqu llahi calى اlcibaad wama xaqu اlcibaadi calى اllah min baabi muqaabalati lafdiya weeyaan bay idhahdeen oo asalku waa inuu ilaahay addoomaha xaq ku leeyahay uu ku waajibsaday marka baa lafdiga la qaabilsiiyee looma jeedo ilaahay buu wax waajib ku yihi saasay yidhahdeen sida ay aayadaha qaarkood baabulasmaa wasifaat ay u awileen sida wamakaruu wamakar allah wallahu khayru maakiriin min baab lmuqaabala bay dhahdeen ilahay makrigu ilahay sifo uma ahee waa muqaabala lafdiya un oo lafdigaa makhluuqa lagu ilaaqunbaa lafdi ahaana ilaahay lagu ilaaqay macnahana looma jeedo tana waa sidoo kale yidhaaheen ama waa min jihati tamthiil bay yidhaahdeen oo ilaahay wuxuu ballan qaaday ayaa lagu shabahay sidii oo uu isku waajibiyey marka la leeyahay xaq ullaahi calى اlcibaad an laa yucadiba man laa yushriku bihi shay-an ilaahay waajib bay ku tahay maaha ee ilaahay si adag buu u ballan qaaday baa loo jeedaa bay yidhahdeen taasina waa baطil weeye sida صaxiixiina waa sida nusuustu ay tusisay madhabu ahli الsunana u yahay ku dheeran maayo masaladaasi waxa aan ku gebagabeynaya ahlu suna caqiidoodu waxa weeye an allaha tacaala awjaba calى nafsi umuura xarama calى nafsi umuura ilahay waxbuu isku waajibiyaa waxna waa iska xaaraantimeeya inuu wax isku waajibiyo nusuusta tusinaysa qaar ka mida way nagaa sheegnay inuu wax iska xaaraantimeeyana nusuusta ayay ku caddahay walaa yadlimu rabuka axada ilahay isagaa iska xaaraantimeeye dulmiga yaa cibaadii inii xaramtu dulma calىa nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalam ilahay markuu wax isku waajibin ama wax iska xaaraantimaynayo saynu sheegnay kamay dhalan inay cidi arrinkaa ku khasabtay oo ilaahay dusha ka saartay kamanay dhalan cajzi iyo awood darro maxay ka dhalatay min karamihi wa fadlihi wa raxmatihi wa cadlihi waxaanuu ilaahay iska xaaraantimaynayo wuxuu isaga xaaraantimeeyey xumaan uu leeyaho cadaaladiisaa keensatay waxaan wanaagsan uu isku waajibinayeyna karamkiisa iyo dheeraadkiisa iyo raxmaddiisa ayaa inuu isku waajibiya ay ka dhalatay marka wuxuu ilaahay isku waajibiye ama iska xaaraantimeeya waa laba nooc ma أwjabahu عalى nafsi aw xaramahu عaleyh لأna muqtaضى kamaalihi وcadli wuxuu ilahay isku waajibiyey ama iska xaaraantimeeyey taasoo ka dhalatay kamaalkiisa iyo cadaaladiisa xaaraantimeynta uu iska xaaraantimeeyey dulmiga cadaaladdana uu isku waajibiyey iyo ma أwjabahu عalى nafsi aw xaramahu عaleyha tafadula وakarama minhu iyo wax ilahay uu isku waajibiyey ama uu iska xaaraantimeeyey isagoo markaa addoomihiisa fadligiisa ugu deeqaya una naxariisanaya shekh iسلام iبن تaymiya raximah الlahu taعala masalada aad buu uga hadlay sharaxana waan ku xusay lakiin intaasaynu insha allah aynu ku joojinaynaa masaladaas waxaynu fahanun guud ahaan soo maaha inuu ilahay wax isku waajibiyo waxna iska xaaraantimi taasina ay ka dhalato maxay kamaalkiisa iyo fadligiisa iyo karamkiisa iyo raxmaddiisa ay ka dhalato xaq الlahi calى الcibaad an yacbuduu walaa yushriku bihi shayئa waadix ee an e yuwaxiduuhu bilcibaada wayufriduu inay cibaadada ku gaar yeelaan wey oo isagii cid kale aanay shuraako aanay kaga dhigin wa xaqu اlcibaad calى اllah an laa yucadiba man laa yushriku bihi shaya halkaa masaa'il muhima baa ku jirta xaqa addoomuhu ay ilaahay ku leeyihin ilaahay isugu waajibiyey wa an laa yucadibu man laa yushriku bihi shaya waa inaanu cadaabin kaan shirki samayn masalada koowaad waxay tahay tawxiidka weliba la xidhiidhaa cadaabka ilahay ma waxaa lagaga badbaadayaa in shirkiga laga tago un maya intaasoo qura cadaab lagaga badbaadi maayo ee waxaa loo jeedaa an laa yucadiba man yacbuduhu walaa yushriku bihi shaya ilaahay wuxuu isku waajibiyey inaanu cadaabin ka caabuda ee cibaadadiisuna ay shirki ka maran tahay marka waa man jamaca bayna alcibaadati walikhlaasi fiiha emaha inuu shirkiguun iska daayey ilahayna aanu caabudinba oo lam yacbud illaha walam yacbud hayrahu ilahayna ma caabudin cid kale lama caabudin macnuu saasi maha ولهذا الkhلkhاlي wuxu uhi تqديirه an laa يucadiba man yacbudhu walaa yushriku bihi شhayئa saas mas'alada labaad qof kasta oo shirki ka badbaaday cadaab ma ka badbaadaya masaladaa ka warrama hal kulu man maata calى الtawxiid alkhaalis yanju min cadaab illahi fi اlaakhira qof kasta oo tawxiid khaalis oo shirki ka maran ku dhintay cadaabka ilahay aakhire ma ka badbaadaya haye kama badbaadayo maxaa u daliila yaعni waxaa laynoo sheegay xadiidu shafaaca adiladu kamidi inay jiraan dad iyagoo ahlu tawxiida naarta geli doona oo shafaaco kaga soo bixi doona akrijuu min min الnaari man qaala laa ilaha ilا اllah wa fii qalbii mihqaalu darati min iimaan marka dakaluu naara maca tawxiidihim iyagoo ahlu tawxiid haddana dhaarta galeen dembiye kale ay sameeyeen bay ku galeen daliil kale aye fadal in allaha laa yakfiru ayade wey awalkeedana maqashay linأtiya بآakhiriha in اllaha laa ykfir an yushraka bihi wayakfir ma duna dalika liman yashaa shirkigaanu ilaahay dhaafin haddii lagu dhinto laakiin dembiyada kale kuu doono u dhaafaya kuu doonana ku cadaabay marka ayaddu maxay daliil u tahay ana اllaha yucadibu bacض اlmuwaxidiina bidunuubihim dad muwaxidiina ilahay inuu ku cadaabayo dunuubtooda adiladu aad bay u tiro badan tahay adilada tilmaamaysa dunuubta in laisku cadaabo in اladina yakuluuna amwaal اlyataama dulma inama yakuluuna fi buطunihim naara wasayaslowna saciira xoolo agoomeed buu cunay ahlu tawxiidna wuu ahaa wuxuu ilaahay tilmaamaya arrintaasi inay sabab u tahay inuu naarta galo markaa see laysu waafajinayaa adiladaa iyo xadiidkan leh qofka ilaahay caabuda cibaado shirki ka maran oo khaalisa lilaahi oo tawxiid ku dhisan ilaahay wuxuu isku waajibiyey inaanu cadaabin kayfa yuwafaq see la isu waafajinaya waay daliilkani wuxuu ka mid yahay adilaة اlwacdi buu ka mid yahay adilada camal saalixa jaza iyo ajar laga helayo ballan qaadaysa oo wuxuu ballan qaadayaa xadiidkani qofka tawxiid khaalisa ku dhinta inaanu ilaahay cadaabahayn wacdiga noocaasaba ku jira haddaba adilaة اlwacd waa in nusuusta kale aynu akrinayno lala fahmo omaa in adilaة اlwacdi iyo adilaة alwaciid inaad kala fahamta maha tiraa tusaalaha nebigu wuxuu yihi man sala lbardayn dakhala اljana qofku mar hadduu labadaa qaboona tukado khalaas jannadu gelaya waxa kalu doonaya ha sameeya ha sinaysto khamri ha cabo dad ha laayo waxa xado taa macnaheedu muxuu noqonayaa adiladii kale waciidka oo dhan ayaad macno tirtay oo dilaaladeedii wixii ay tusinaysay meesha aad ka saartay marka adilada waa in laysla faahmo maaha xadiidka macnihiisu qofka shirkiga ka badbaadaa dembi kastoo kale hadduu sameeyo cadaabka uu ka badbaadaya macnuu saa maha ee macnaha xadiidku waxa weeye adilada kale wacdigana macnaheedu uu yahay in shirki laga badbaado oo tawxiid lagu dhintaa waa sababta u weyn ee naar lagaga badbaado marka adilat lwacdi waxay sheegaysa o dhami waa sabab oo inaad berdaynka tukataa waxay sabab u tahay inaad jannada gasho inaad tawxiid ku dhimataa waxay sabab u tahay inaad jannada gasho cadaab aad ka badbaado wahaakada waa laba tusaale saasuna wad sababtuna waxaa dhici karta iyadoo sababtii la helay in wixii ay sababta u ahayd la waayo waqad yatakhalafu can sababi musababuhu maxaa keena in sababtii la helo tawxiidkiya haddana wixii sababay u ahayd waa in cadaab laga badbaado la waayo qofku isagoo ahlu tawxiida naar uu galo tusaaleheenan marka laga hadlayo waxaa keena dee sababtu shuruud bay leedahay mawaanicna way leedahay inay shaqayn weydo sababa marka iyadoo sababtii la helay haddii shuruuddeedii qaar ay maqan yihiin iyadoo sababtii la helay wax inay shaqayso mancinayo oo diidaya hadduu joogo dee wixii ay sababta u ahayd la heli maayo marka inaad naar ka badbaaddo ayuu tawxiidku sababu yihi laakiin sababtaasi shuruud bay leedahy shuruuddeeda maxaa ka mid a dee inaad waajibaadkii iyo faralladii kala samayso waxyaabihii kale ee dunuubta ahaa gaar ahaan kabaa'irtiina inaad ka tagto marka adoo tawxiidkii la yimi haddii sababtaasi shuruuddii ay lahayd aada la iman weydo ama mawaanicdii ay joogto musababkii waa inaad naar ka badbaado la heli maayo hadi qaacidatu ahli الsuna fi nusuusi اlwacdi walwaciid daliil kastoo wacdi sheegaya wuxuu tilmaamayaa uun waxaasi inuu waxaa sabab u yahay sababtaasina shuruud bay leedahay mawaanicna way leedahay oo ma shaqaynayso hawsheeda qaban maysa ilaa shuruuddeedii la helo wixii shaqaynteeda diidaya maanic ahaana la waayo daliil kastoo waciid sheegayana waa saas oo kale oo le qofka waxaa sameeyaa naar buu gelaya macanaa sabab buu u yahay waxaasi in naar la galo inuu sabab u noqdaana shuruud bay leedahay mawaanicna way leedahay maaha markaa xukma bilwuquuci bidaruura ile waxaasi in loobey lagu dhacaya maaha waxaasi inuu dhaco tala naar inaad ka badbaaddo ayuu tawxiidku sabab u yahay waa intaasu sababtiina waxaa dhici karta wixii ay sababta u ahayd in la helo in la waaylo way dhici karta waxaanay ku xidhantahy sidaas sababta shuruuddeedii loo helo mawaanicdeediina ay u maqnaadaan shekh iسلام iبnu taymiya ka mida culimada qaacidada sheegay wuxu uhi xaqiiqaة الwaciid bayaan ana hada الcamla sabab fi hada الcadaab faيustafaadu min dalika تaxriim الficl وqubx ama ana kula شhaخصi qama bihi dalika sabab yجib wuquucu dalika الmusabب bihi fahada baطil qaطعا litawaqfi dalika الmusabب calى wujuudi الsharط wa zawali jamiiع الmawaanic daliil kastoo le qofka waxaa sameeya jannuu gelayaa in waxaasi jannada gelitaankeeda sabab u yahay unbuu inoo sheegaya soo waadix ma laakiin qofkaasi sameeyey ilowba ilow jannu gelaya macnuhu maha waa dhici karta isagoo wixii sameeyey inaanu janno ku gelin oo muxuu ugu geli waaye ballanqaadkii ilaahay baa baaqday maya sababtan baa shuruud leh ilaa la helo aan wixii ay sababta u ahayd la helay sababtan aa mawaanic ilaa la waayo sababta musababkeedii aanu raac ahayn u ka hahay waadix mata waciidkuna waa saas oo kale ilaa qofka waxaa sameeya naar buu gelaya maa macneedu qof kastoo sameeyey ilowba ilow naar buu gelaya waxaa dhici karta inuu wixii sameeyey qofkani oo uu dhintay isagoon toobad keenin haddana naartii aanu gelin waa maxay liwujuudi maanic naarta inuu galo wax diidaya baa la helay ama asbaabtii baa la waayay naarta uu ku geli lahaa tusaale wuu zinaystay khamri buu cabay tawxiidna uu ku dhintay ilowbalow naar buu gelay mayn odhan inagoo daliishana adilada tilmaamaysa zinada iyo khamriga iyo dunuubta kabaa'irta in naarta lagu galo mayna odhanayna ilowbalow way dhacaysaa taas maya waayo maxaa dhici karta inuu naar ka badbaado waxyaabo kale uu kaga badbaado oo ay ka mid tahay tawxiidkan uu ku dhintay laftiisu bidaliil aaya in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika liman yashaa mucaad wuxuu yihi qultu ya rasuula الlah falaa ubashir الnaas bishaaradu cinda اliطlaaq wa alkhbaar bima yasuru alikhbaar bima yasur waa dadka in loo sheego ama qofka wuxuu ku farxo asal ahaan waa sidaa waqad tustacmal fi اlإkhbaar bima yaduru cinda الtaqyiid lakin marka iyadoo la qayday waxaa dhici karta in loo isticmaalo waranka la ysugu waramo wax dhib leh marka cinda aliطlaaq markaan waxba la raacin bishaaradu waa alikhbaar bima yasur cinda ataqyiidna waa loo isticmaalaa alikhbaar bima yadur minhu qowluhu tacaala fabashirhum bicadaabin alim fabashirhum haddii la odhan lahaa intaasoo qura ilaaq bay noqon lahayd oo wax wanaagsan u sheeg bay noqon lahayd lakin hadda waa la qaydo maxaa la yihi bicadaabin aliim laa tubashirhum fayatakiluu au bushaareyniyo isdhegaane ay laa tukbirum bihada alkhabr fadiilada ha u sheegi waayo waxaan ka baqayaa inay iyada cuskadaan oo raxmaddaa ilaahay ay isku haleeyaan oo camalkii saalixa ay ka tagaan riwaayadda bukhaarina waxaa ku xusan inii akhaafu an yatakiluu waxaan ka baqanayaa inay isdhigtaan waxaa la odhan karaa mucaad radi allahu canhu nahyigaa nebiga ma ku camal falay mise bishaaradii wuu sheegay maxay idinla tahy ya wuu sheegay soo ma haddaanu sheegin xaggeynu ka keenna xadiidka duu isagoo quri intuu nebiga ka maqla uu qarsan lahaa miyuu soo gaari lahaa soo ninkan xadiidkii mucaad akhriyeyne saxiixeynka iyo kutubta kaleba u ku yaal wuu sheegay marka muxuu ukhilaafay nahyigii nebiga nebigu ku uri laa tubashir laba midkoodba waa la odhan karaa in la idhaahdo nahyiga inuu litaxriim yahay uma fahmin xaaraantimeyn inuu faa'iideynayo uma fahmin ee wuxuu ufahmun inuu yahay nahyigaasi lilirshaad taa waa la odhan karaa waxaa kaloo la odhan karaa mucaad radia allahu canhu nahyiga cumuumka mu fahmin oo cidnaba ha u sheegin inuu nebigu saa ujeedo umu fahmin ee wuxuu u fahmay cidda aada isleedahay xadiidkaas si khaldan bay u fahmi doonaan oo iyagoo fadligaa tawxiidka isku hadlay inay camalka saalixa bay ka tegi doonaan ha u sheegin lakin dee ciddii kale waad u sheegi karta waay labadaba waa la odhan karaa culimaduna aada bay halkaa u sharaxeen xadiidka kutubu shuruuc ilxadiid ayaanad waxa weeyaan ka eegi doonta xadiidkan mucaad halkee buu inaga tusinayaa maqsuudka baabka wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbab waxa wy أن النabiya أخbara فيh أن التwxيid xaq الlahi أcظم عalى cibaadih rasuulku wuxuu xadiidan ku sheegay towxiidku inuu yahay xaqa ilaahay ee weyn ee addoomihiisa ilaahay uu ku leeyay ee uu ku waajibiyey wax kasta oo shareecadu xaq ilaahay inuu yahay ay sheegtayna waa waajib ilaa la helayo daliil waajibnimada ka leexiya halkaa wuxuu inaga tusiyey waajibnimada tawxiidka mar hadduu xaqi ilaahay weynaa yahayna de xaqa ilaahay weyn wax musqaraa maaha oo wax muhima musanifku raximah اllahu tacaala caadadiisu waxa weeye fii abwaab اlkitaab markuu adilada dhameeyo inuu ku xigsiiyo masaa'il walihada halka wuxuu ihi fiihi masaa'il buu ihi masaailkan culimadu way isweydiiyeen min taaliif musanif ba mise cid kalea kitaabka haleeshiisay sheekha laftiisaa qoray mise cid kale haleeshiisay jawaabtoo kooban waa min tasniif min taaliif musanif sheekha laftiisa ayaa iska leh waxaana taa tusinaya soddon nusko ka badan oo nuskooyinka kitaabka ee makhduudka ah ayay masaaishu ku qoran haddii la isagoo kuwa jira nusakh aanay ku qorayn taa culimadu waa ka jawaabeen waxahen kitaabka sheekhu wuxuu ku alifay fii basra oo ciraaqa isagoo halkaa jooga u cilmi doontay halkaasuu ku qoray marka markii hore masaa'ilka uu ka reebay dadku dhex joogay baa waxay ahaayeen dad aad aljahlu bitawxiid uu ugu badan yahay marka masaa'ilku fahamkiisii bay ka turjumayaan linusuus soo ma si aanay u odhan waxaan waa ra'yigaagii ayuu nusuustii oo khaliya uu qoray oo u dhiibay kadib markuu basre ka soo noqday ayuu kitaabka masaa'ilka ku daray marka macnaha kitaabka laba marxaladood maray marxalad masaa'ilka aanu lahayn oo ah marxaladii basra iyo marxalad masaa'ilka uu lahaa oo ah markii basre uu ka yimi ee uu ku soo noqday beledkiisa daliilka labaad waxa weeye culimada kitaabka sharaxday min asaabiqiina wallaaxiqiin culimadii hore iyo kuwa dambaba tataabacu calaa dikriha wa sharxiha wa nisbatiha ila lmusanif waxay isku raaceen ay iskaga daba tegeen inay masaa'ilkaa sheegaan oo ay sharaxaan weliba musanifka u nisbeeyaan iminka masaa'ilku kuma qora taysiirka fatxulmajiidkana kuma qora haddana haddaad gudaha u gasho labadaa kitaabba waxaad arkaysaa iyagoo masaa'ilka soo qaadanaya oo musanifka laftiisana u nisbaynaya culimada u nisbaysa aad bay u badan yihin xafiidaahu baa ka mida ah sulaymaan iyo cabdiraxmaan labadaa sheekh aanu sheegin cuhmaan ibnu mansuur ala sharxiisu waa sharxii u horeeyey kitaabka lagu sharaxo fatxu lxamiid fii sharxi tawxiid baa la dhaha kitaabkiisa maxamed ibnu catiiq ibطaal tandiid kitaabka la dhahdo sulayman ibnu samxaan wahaakada culimadii ka dambeysay oo dhan masaa'ilka kitaabku waa muhima jiddan aad bay muhim u tahay waayo liannahaa sharxu wa tawdiixu liadilati اlbaab dhinac marka laga eego masaa'ilku waxay sharax u yihiin adilada musanifku raxima llahu tacaala baabka uu ku sheegay dhinac kale haddii laga eegana fiiha istinbaat اlfawaa'id alcilmiya nusuusta iyo adilada baabka uu ku sheegay ayaa musanifku raxima llahu tacaala faa-iidooyin uu ka fahmay uu kasoo dheegtay ayuu waxa weeyaan eh, masaa'ilka ku dhex sheegaya marka masaa'ilku aad iyo aad bay muhim u yihiin mararkii hore kitaabka aan dhigay fi lxaqiiqa masaa'ilka sharaxooda iyo tawdiixooda xoog maan saarin lakiin markan waxaan go-aansaday masaa'ilka laftooda inagoon dee sharaxooda aada ugu tawasuc ahayn laakiin si loo fahmo maadaama labadaa faa'iida aynu sheegnayba ay leeyihiin gaar ahaan masaa'ilka la xidhiidha tawxiidka iyo mawduuca baabka inaynu waxoogay dul istaagno waxaanan hore umaan qori jirin sharaxa masaa'ilka lakiin hadda sharxu lmasaa'il inaan qoro ayaan bilaabay wuxuu yihi aluulaa masalada koobaad masalada koobaad ee baabkan ku jirta waa alxikmatu waa ujeedada laga leeyay min khalqi اljini walinsi abuurka jinka iyo insiga la abuuray mas'alada iyo labada ka dambeeya calaamadso mas'alada wاlmas'alataani bacdaha waa ma'kuudaة min qowlihi tacala wma khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduun oo aayadda adilada baabka u horeysa saddexdaa masalo sheekhu ka soo saaray masalada koobaad iyo labada ku xigoo laba iyo saddex marka alxikmaةu min khalqi اljini waاlinsi waa maxay haye cibaadaة اllahi bالtawxiid waa inay ilaahay ku caabudaan tawxiid ay ku caabudaan athaaniyatu masalada labaad on idhi aayaddaa lafteedu ka soo saaray ana alcibaadata hiya tawxiid cibaadadu waa tawxiidka لأnna الkhusuumata maxaa yeelay muranku fiihi tawxiidka dhexdiisa ayuu dhacay oo fiihi damiirka ku jiraa wuxuu noqonayaa tawxiidka ayuu noqonaya halkan musanifku cibaadadii muxuu ku fasiray tawxiidka masalada halkaynu kusoo aragnay haye halkaynu kusoo aragnay masaladaas alqawaacid الarbca oo muxuu yihi ilaa liyacbuduun ilaa liyuwaxiduun weyaan bu hi macniheedu waxaa kaloo ynu sheegnay markaynu halkaa sharaxaynay culimo kale oo markaa sida sheekha cibaadada ku fasiray tawxiidka ku fasiray de waxaaba ka mida ah ibnu cabaas soo ma ucbuduu waxidu weeyaan bu hi waxaa kaloo uhi kulu maa warada fi اlqur'aani min alcibaadati famacnaaha atawxiid tafsiirka ishkaal baa kusoo aroori kara horana waynu shegen ishkaalkaas waxa wey in la ihaahdo alcibaadatu camu min atawxiid cibaadadu tawxiidka way ka macno ballaarhanta tawxiid waa axadu afraadiha afraadda cibaadada mid kamida weeye fakayfa tufasaru bihi seebaa shaygii khaaska ahaa shaygii caamkaa loogu fasiraya waxay ka dhigantay iyadoo la yihi alinsaanu alrajulu huwa الrajul insaanku waa ninka kii khaaskaa ah baa lagu fasiray kii caamkaa ah. ishkaalkaa alqawaacid alarbac markaynu marnaynu soo aroorinay waanaynu ka jawaabo yaa jawaabti xusuusa oo rijaalah haye waa ta maxay Ah. marka maxaad eh, cibaado iyadoo la fasiraya maxaad tawxiid loogu fasiray sax waad fiican tahay jawaabtu waa sax lakin tacbiirkaan rabaa tacbiir intaa ka urursanaye laba jawaabood jawaabta koobaad صح صح min baabi tafsiir الshay بأcdami afraadihi shaygii in lagu fasiro afraadda iyo qeybihiisa ka ugu weyn in lagu fasiro sida salaad iyadoo loo jeedo loo cabiro sujuudiyo iyo rukuuciyo loo cabiro oo aanu macnaheeduna u ahayn salaadu gebigeeduba waa rukuucun ama waa sujuudun macnaheedu uu yahay arkaanta salaada u waaweyn bay kuwaasi kamid yihin waa sax taas min baabi tafsiiri lafdi biakhasi afraadihi tacdiima lahu lianna acdama afraadi cibaada atawxiid maadaama uu yahay afraadda cibaadada ka u weyn shardigana u ah oo la-aantii aanay cibaadadu ansax ahayn ayaa lagu fasiray dee cibaadaba ma jiraysa haddaanu tawxiid jirin sooma marka waxay ka dhigan tahay inay cibaadaba tawxiid un tahay ile tawxiid la-aan cibaado lama aqbalaya ka labaadna muxuu ahaa in isticmaalkii shaarica uu raacayo musanifku saa ibnu cabaas ba yidhi shaaricu markuu cibaadada iطlaaqo muxuu uga jeedaa atawxiid buu uga jeedaa baabi tafsiiri lafdi bima wadica lahu sharcan wa marka musanifku raximah tacaala markuu leeyahay cibaadadu waa tawxiidka wuxuu ujeeda alcibaadaةu mabniyaة calى الtawxiid walaa tasixu biduunihi tawxiidkay ku dhisan tahay la-aantiina ma ansaxayso fakulu cibaadati laa tawxiida fiiha laysat bicibaada cibaado kastoo tawxiid ka maqan yahay cibaado maaha masaladana waa ka ku sheegay kitaabkiisa almasaa'il اlarbac oo muxuu yihi faclam ana alcibaadata la tusama cibaadaة ila maca الtawxiid kama ana الصalaata la tusama salaata ila maca طahaara marka cibaadadii iyo tawxiidkii wuu kala qaadaya lakin muxuu sheegaya inaanay cibaadadu cibaado maqbuulaa noqon ahayn tawxiid la-aan imikana inta u jeedaa waa intaasun wey waay lanna alkhusumata fida muxuu uga jeedaa ambiyada iyo rususha iyo aqwaamtoodu waxay isku hayeen tawxiid اlcibaada ayuu ahaa taasina maxay daliil u tahay xaqiiqatan cibaadadu inay tahay towxiidka oo towxiid la-aan aanay cibaada jirahayn waayo mushrikiintu cibaadad way sameynayen lakiin maxaa ka maqnaa tawxiidkii baa ka maqnaa marka cibaadadan tawxiid raaciya bay rusushu lahaayeen iyaguna intaasay ka murmayeen marka taas maxay tusinaysaa cibaadadu tawxiid la-aan inaanay noqon ahayn cibaado inaanay noqon ahayn cibaada xaqiiqiya noqon mayso waayo aلثaalidaةu masalada saddexaad ana man lam yaأti bihi ka aan la iman tawxiidka bihdu muxuu noqonayaa tawxiidka lam yacbud ilah ilahay ma caabudin fa fiihi waxaa ku jira baabka macnaa qowlihi macnaha qowlka ilahay u yihi walaa antum idinku ma tiidin mushrikiinay caabiduuna kuwa caabudaya ma acbudu ciddan anigu caabudo oo allahna caabuday idinku ma caabudaan markaa qofkaan tawxiid la iman ilaahay xaqiiqatan umuu caabudin suura ahaan ha u caabudabe cibaadaadka qaarkood suura ahaan baa ha u sameeya oo suuradaasi cibaado noqon mayso bal waxay noqonaysaa marduuda hayru maqbuula waayo shardigii u muhiimsanaabaa ka maqan oo ah atawxiidu walikhlaas walihaada mushrikiintu iyagoo cibaadaad badan samayn jiray haddana ilahay cibaadadu ka anfiyey iyagoo tukan jiray oo soomi jiray sadaqad la bixi jiray oo xajiyi jiray oo intaaba ilaahay u samayn jiray ayuu haddana ilaahay leeyahay ilaahay ma caabudaan maxaa sidaa loo yihi de waa lifaqdi sharط الtawxiid walikhlaas oo cibaadadii bilaa tawxiid ahayd cibaado la-aan inay tabi aayaddaasi daliil u tahy qawaacid alarbac markaynu marayna waynu u daliishanay alraabicatu alxikmatu ujeedada ku jirta fi irsaali rusul rususha soo dirista lasoo diray saddexda masalo hore halku ka qaatay u yihi musanifku wama khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun mas'aladan afraad iyo afarta mas'ale ka dambeeya shantaa mas'alena waa maakuuda min qowlihi tacala walaqad bacaثna fi kuli umati rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut iyadana calaamadso aayaddaas ayuu ilaahay ku sheegay ujeeddada rasusha usoo diraa inay tahay addacwa ilى tawxiid الlah wالtaxdiir min alishraaki bih inay dadka ugu yeedhaan ilahay keliyeyntiisa iyo shirkiga inay uga digaan ma jirtaa ujeedooyin kale oo ilaahay rususha uu soo diray ha yaa wax ka sheegi kara haye iqaamaة الxuja calى الkhalq rusula mubashiriina wamundiriin la laa yakuna lلnaasi calى اllahi xujaة bacda الrusul ujeedo kale haye a kيf raxmة yani lidhaari raxmati wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin ujeedo kale haye a ikmaal akhlaaq sax yana guud ahaan taa mid ka macno ballaarhan waxaad tidhaahdaa hidaayatu alkhalq ilى الsiraaط الmustaqiim inay dadka tusaan wadada saxda ah oo iyadana aayaad fara badan baa lagu shegay wainaka latahdi ilى siraaطi mustaqiim iyo adilada lamidka ah alkhaamisaةu ana الrisaalata fariinta xagga ilaahay ka timi camad way gaadhay kula uma walaqad bacaثna fi kuli umati rasuula qolo kasta ilahay rasuul buu u diray litundira qowma ma undira aabaؤuhum fahum gaafiluun laqad xaqa اlqowlu calى akarihim fahum laa yuminuuna maxaa lagaga jawaabaya baynu ihi jawaabtii dib u xusuusta horeynu u sheegnay aلsaadisatu ana diin alambiyaai waaxidu ambiyada diintoodu waa mid qura wuxuu u jeedaa aslu diin اlambiyaa waaxidu waxaa asal u ah diinta ilaahay ambiyada uu ku soo dejiyey iyo rusushaba ila ambiyadu rusushay tabac u yihiin waa mid qura fakuluhum dacow ilى الtawxiid waxadaruu min ashirk masalaa isku waafaqsan yihin dhammaantoodba tawxiidkay dadka ugu yeedheen shirkigana uga digeen sida aayadda ku xusan iyo aayadaha kale la midka ah wama arsalnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxii ilayh anahu laa ilaha ilaa ana facbuduun hadii sooka ilahay uhi likullin jacalnaa minkum shircata waminhaaja wal walba shareeco iyo manhaj gooniya baan u yeelnay maxaa lagaga jawaabayaa in la idhaahdo hada fi sharaa'ic alcamaliya la fi asli اdiin sharaa'icda camaliga ah salaad iyo soom iyo طahaaro iyo arrimaha ku saabsan ayay rusushu ku kala duwanaayeen lakiin aslu diin oo tawxiidkaa iyo caqiidadaa way ka midaysnaayeen masaaisha aan isbedbedeli karin masail اictiqaad kadalika masaa'il اakhlaaq waa ka midaysnaayeen aayaddan halkay ka tusinaysaa rasuul waliba muxuu lahaa buuhi ilaahay an icbudu اllaha wاjtanibu طaaguut yana itafaquu calى hada taa way isku waafaqeen wallahu subxanaه wa taعalى aclam slى اllahu عalى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi أجmaعin